ilmuhu markuu dhasho timaha yare uu la soo dhasho ayaa afcarabiga caqiiqa la yidhaahdaa waa xagga afcarabiga wa sharcan xagga sharcigana <clears throat> maa sayadkuruhu lmusanifu caqiiqo waxaa la yidhahdaa waxa sheekhu uu ku sheegayo biqowlihi hadalka uu yihi walcaqiiqatu cani lmawluudi mustaxabbatun wanqalka ilmaha yar laga qalayaa sunno weyn wa fasara almusanifu alcaqiiqata haddaba caqiiqadu waxay tahayba wuxuu ku sharaxay biqowlihi hadalka uu yidhi wahiya caqiiqadu waxa weeye adhabiixatu can ilmawluudi neefka laga gowraco ilmaha dhashay yowma saabicihi maalinka uu toddobaysto yani maalinta toddoba u ah ay saabici wilaadatihi maalinta ku toddobo ah dhalashadiisa wayuxsabu waa la tirinayaa yowmu lwilaadati maalinta uu dhashay min asabci toddobada ku jirtaan ka maalintuu dhashay maalinta ku toddoba ah iyadoo tirada laga soo bilaabaya maalintii u dhashay hadduu sabti dhashay jimcahaa laga qalaya jimcaha ku todoba noqonay sabtida dambe sideed bay noqonaysaa hadduu axad dhashay sabtidaa laga qalayo waa sida sunnaha ah haddii laga horreysiiyo waa caadi kol haddii ilmuhu dhashay kolkii ilmuhu dhashaba waa la qali karaa isagoon dhalin haddii la qalo taasi macno ma leh waa hilib caadi oo layska cunay sunnihii ma aha laakiin markay ilmuhu dhasho kadib waa la qali karaa waxaase fiican maalinta toddobaad in laga dhigo aan idan laga dibdhigin walow maata almawluudu qabla asaabic haba dhinto ilmihii yaraa toddobada iyadoon la gaadhin xataa haddii uu dhinto waa laga gowracaya walaa tafuutu kuma seegto qofka bitakhiiri bacdahu inuu dib uga dhigo maalinkii toddobaad toddobadii haddaad ka dib dhigto oo ku dhaafto maalintii toddobaad oon waxba qalin caqiiqadii kaama dhacayso laguma odhanayo khalaas way dhammaatay caqiiqa waxaa dambeed qashaa caqiiqa ma noqonayo laguma odhanayo bale waad wadaysaayo waa waxa weeye ma maalinta sideedaad ama ta sagaalaad ama ilaa inta ilmaha yar uu ka qaangaadhayo oo dhanba waa la qali karaa fa in taakharad hadday dib u dhacdo lilbuluuqi ila lbuluuqi ilaa inta ilmihii ka qaangaadhayo saqata xukmuhaa xukunkeedu wuxuu ka dhacayaa fii xaqi alcaaqi can ilmawluud dhinaca marka la eego qofkii ka wanqalayay ilmaha dhashay arrintaasi way ka dhacaysaa ilmaha yar laftiisii bay ku wareegaysaa mar hadduu qaangaadhay isagaa iska wanqalaya oo waa kanoo amaa huwa isagu miya fa mukhayarun mid la dooransiinayo weey fi lcaqi can nafsihi wa tarki inuu iska gowraco oo uu isu wanqalo iyo inuu iska daayo gol qaan gaadhay waxba waalidkaagii arrintan lagula hadli maayo laakiin inta aanad qaangaadhin ba isagu uu yahay mid markaa lagula khitaabayo oo laga doonayo haddii markaad gaadho arrintu adigay kugu soo wareegaysaa ikhtiyaarna waad u leedahay inaad iska wanqasho iyo in kalaba wuxuu yidhi wayudbaxu can ilghulaami shaataan inankii waxaa laga gowracayaa laba laxaad laba neefoo adhia saasaa ka yaani loola jeedaa inay ida ahaadaan shardi maaha inay dhidig ahaadaanna shardi maaha wayudbaxu cani iljaariyati inantiina waxaa laga gowracayaa shaatun neef arya qaala bacduhum culammada qaar baa yidhi wa ama alkhunhaa labeebkii isaga fa yuxtamalu ilxaaquhu bilgulaam waxa suuragala in inanka la raaciyo aw biljaariya in inanta la raaciyaana waa suuragal falow baanat dukuuratu markii inanta la raaciyo oo neef qura laga qalo hadday dib ka caddaato inuu inan ahaa oo dee waxaa la isfarayaa ka daba tag oo de wan baa dhimane ma neef baa dhimane in neefkii dhinaana lagu daro ayaa iyadana la is-amrayaayo de waa sunne maaha yani waa la isku waajibinaya maaha laakiin yani waa la isfarayaa amar markaas sunno ahaaneed وتتacadد الcaقيiqaةu caقiiqadu ama wanqalku way tirowdaa bتacadud الأwlaadi haddii awlaadu ay tirowdo yani haddii laba hadday mataana kuu dhashaan ma odhanaysid de waa uun hal mar wada dhashay weeyaane wuxuun baan ka wada qalaya bakhayrtinimadu inay halkaa gaadho maaha mid walba sidiisi gaarkaa inaad uga qashid baa lagaa dooni wayucimu alcaaqu min alcaqiiqati alfuqaraaa walmasaakiina kii wanqalka sameeyey wanqashii wuxuu ka quudinayaa fuqarada iyo masaakiinta fayadbukuhaa u karinaya intaas way kaga duwan odxiyadii odxiyada lama qari lama karin jirin iyadoo qayrin baa la qaybinaya caqiiqada waxaa fiican oo culammadu ay waa sunno in la kariyo bixulwin wax macaan weliba lagu kariyo sabiib iyo wax la raaciyo wax macaan lagu kariyo wa yuhdii minha lilfuqaraai walmasaakiin kadibna markaa raashinkii bislaa uu markaa u hadiyeeyo fuqarada iyo masaakiintii waa lagu sadaqaysanaya walaa yatakhiduhaa dacwatan kama dhigayo yeermo dadka looma yeerayo guriga isugu kaalay lama odhanayo qolo walba in markaa loo geeyo ayaa fiican walaa yaksiru cadmahaa lafta inuu jabiyana waa laga fiican yahe lafaheeda lama jabinayo xubnaha laabatooyinka unbaa laga laga kala goynayaa xubnihii halkaa ay ka kala laalaamayaan iyunbaa laga kala furaya waa sumayaan haddaad iyadoo qayriin bixiso waa caadi kolkaad gowracdo wanqashii way dhacday way xasishay in markaa masaakiintii wax gaadhaan unbaa muhim waclam waxaad ogaataa anna sina alcaqiiqati da-da wanqasha neefka lagu wanqalayo wa salaamataha min caybin iyo inuu ceeb ka saliim yahay ceebtaasoo yanqusu laxmaha hilibka wax u dhimaysa oo hilibkii maaragtay nusqaaminaysa walakla minha xagga hore ku cadaf iyo ka cunida wax laga cunayo wanqasha watasaduqa bibacdihaa iyo in barhkeed la sadaqaysanayo iyo wamtinaaca baycihaa in la iibiyaa inay mamnuuc noqonayso iyo wa tacayunahaa binadri qofku hadduu ku nadro inay farducayn ku noqonayso waxaasoo dhan xukmuhunna xukunkoodu calaa maa sabaqa fi ludxiyati waa sidii ad udxiyada kusoo aragtay macnuhu muxuu noqonaya neefka ku wanqanaysay hadduu ida yahay waa inuu sanad jiray hadduu riya waa inuu laba jiray hadduu loo yahayna saas oo kale hadduu geer yahay waa inuu shan yahay waa inuu ceebka saliim yahay tii dabada go waa ku anfici mayso tii dhutinaysay ee dhutiskeedu uu muuqday ilaa aakhiri wixii soo sheegnay oo dhan ugu yaraan qayb markaa hilibkii kamid a ah, wasladna ha noqoto inaad sadaqaysato masaakiintii siisaa inay waajib tahay markastoo sadaqada u sii badisana ajrigu uu sii badanayo axkaamtii oo dhan xaggaasay kala mid noqonaysaa waxay ku kala duwan arrintaa dabki iyo karinta waxaa kaloo iyada eh, halkan ay suneeyeen culammadu oo in la siiyo lug lug in la siiyo laakin dee iminka dadkiiba dhakhtarkay ku dhalayaano wax ka umuliyay la garan maayo wayusanu an yuadana fi uduni اlmawluudi اlyumna xiina yuuladu waxaa sunnaa buu yidhi in ilmaha dhegtiisa midig lagu adimo markuu dhasho wa an yuqaama fi udunihi lyusraa dhegtiisa bidixna lagu aqiimo ayaa iyaduna sunno oo mustaxab ah waa dikri ilaahay xus ilaahay weeyi in la maqashiiyo waxaa ugu horreeya dhegtiisu ay maqlaysaa oo xuska ilaahay noqdo deetana midigtana lagaga adimo bidixdana lagaga aqiimo arbaabulataaifka qaarkood waxay yidhaahdaa salaaddii janaasaduna ma laha aadaan iyo iqaamo toona ma laha soo maha qaarkood baa waxay yidhaahdaan waa iska ishaaraadka iyo dee lataaifta maaragtay xagga wacdiga iyo ku wanaagsan adaankii iyo aqiimkii qofka lagu adimay markuu dhashay salaadeedii waa tii waa janaazada bay yidhaahda oo intaa markaa udhaxaysaa waa noloshiio gebigaaguba intaad nooshahay waa inta adaankii iyo aqiimkii iyo salaaddii intii udhaxaysay iyay noloshaaduba ahay yani waa qofka ayaa la doonaya in la fahamsiiyo noloshu wax aada markaa isaga kooban inay tahay oo aanu qofku isdhiganin wa an yuxanaka almawluudu bitamrin waxaa kale oo la sunneeyaa ilmaha yar in dhan xaragga loo suro timir xanag waa daanka xaggiisan sare afka xaggiisan sare ayaa xanag la yidhaahda soomaaliduna ay ku kala duduwan tahay qaarkood markaa langarax bay yidhaahdaan qaarkood waxay dhan xarag qoloba siday u taqaanaa halkaa weeye in markaa timir yaroo la jilciyey oo la calaliyey ama wax macaan halkaa in loo suro markaa candhuufta raacayo wey wuxuu liqi kara da waa yaroo imka dhashee waa kanoo fayumdau waa lafayumdaa la calaliyo oo wayudlaka bihi lagu markaa la marmariyo xanakuhu xanagiisa langarxiisa ama dhanxaragiisaa sare daakhila famihi xagga afka gudihiisa ayaa laga marinaya liyanzila minhu shayun lijawfihi si markaa wax kamidii candhufta u raaco oo uu gudaha ugu dego fain lam yuujad tamrun timir haddaan la helin fa ruabun ruab waa timirtu intaanay qalalin oonay timirta noqonin baa ruab la yidhaha ilaa haddii taa la waayana fa shayun xulun wax macaan un wa an yusamaa yowma saabici wilaadatihi waxaa la sunneeyaa in loo magac bixiyo maalinta uu dhashay maalinta ku toddoba ah wayajuusu tasmiyatuhu qabla saabici wa bacdahu ka hor iyo kadibba waa la magacaabi karaa laakiin maalintaa in laga dhigo yaa wanaagsan walow maata almawluudu qabla asaabic toddobadii oon la gaadhin haddii ilmaha yari uu dhinto sunna tasmiyatuhu in magac loo bixiyaa waa iska sunni oo xataa ilmihii markaa saqiiray magac in loo bixiyo waa iska fiicanta kitaabu الsabqi wاramyi asabq kitaabu axkaami الsabqi wاramyi axkaamtii baratanka iyo dhoogtanka ayaa halkan lagaga waramay marka sabqi hadii la sukuuniyo bacda waxay noqonaysaa baratanka ama dheeraynta labadii qof mid dheereeyo sabaqahu yasbiquhu sabqan ramyina waa ganidii lakin imika halkan waxaa loo jeedaa munaadaladii oo waa dhoogtankii in markaa maaratay waxa wey lagu tartamo ama maaratay tartan lagu galo waxganidii ama dhoogtankii ay bisihaamin wanaxwiha waxaa ramyiga lagu gelaya ama lagu dhoogtamayaa waa leebab iyo wax lamida dee rasaastii baa imika soo gelaysa watasixu almusaabaqatu cala adawaabi xaggii baratanku ku bilaabay wuxuu yidhi watasixu way asaxaysaa almusaabaqatu cala adawaabi in baratan lagu galo daabadihii xayawaankii ay calaa maa huwa alaslu fi lmusaabaqati calayha markaynu yani ku socno sida asalka u ah weeyi baratanka lagu gelayo dawaabta waxa u asala inay bannaan tahay laakiin de waa waa si guud uune haddana waa xayawaankii qayb ka miduna ma wada ah oo waa kanoo min khaylin wa ibilin jazman dawaabta ama xayawaankaa lagu beratamayo oo noqonaya fardo ama geel labadii dagaalka lagu geli jiray kuwaa in lagu beratamo waa la ogolye wa fiilin waa hadal la-aantaasi jazmanta wuxuu la jeeda yani khilaaf kuma jiro kuwa wa fiilin wa baklin wa ximaarin fi ladhar maroodigii iyo baqashii iyo dameerkiina iyaguna waa muran baa ku jira khilaaf baa ku jira lakin sida xooga badan iyagana waa lagu beratami karaya wixii kale markaa laguma beratami karayo wy walaa tasixu lmusaabaqatu calaa baqari lo in beratan lagu galo ma ansaxayso walaa calaa niaaxi lkibaashi wa muhaarashati diyakati isherdiga wananka iyo isku dirka diigaga kuwaasina de iyagu waaba xaaraanba maba banaanaba in la isku diro ama awrta qolyahan eshiyaanka awrtay isku diraan awrta qooqan ay isku diraan laga yaba nafta kaga jaraa intuu ku fadhiiso xaaraan wax banaan ama laysku diro markaa eh, diigaga laysku diro ama wananka sherdiyaya laysku diro ma banaano tartanna laguma geli karo iyo maarata waxa weeye wax maarata lagu tartami karo lagama dhigi karo laa biciwadin walaa bikayrihi iyadoo wax lagu kala qaadanayo iyo iyadoon waxba lagu kala qaadanayn labada jeerba ma ansaxayaan oo kuwan dambana waaba xaaraan lo in tartan lagu galaana wax ansaxaya maaha oo yani iyadu markaa dee haddii aan lacag lagu kala qaadanayn ma xarimayne haddii la eegayo labadan sac markaa ka dee dheeraynay ama lagu haba lagu galo de waxa weeyaan imaka waa kuwan orodka tartanka orodka soo lama yidhaaho xukunkiisu waa maxa halkan uu ka soo baxaya isaga laftiisu wixii tar wixii orod ah waxaa la doonayaa fardo iyo geel iyo fiil iyo baqal iyo waa intaa dagaalka loo isticmaalayay tartankii lugaha baratankii muxuha orodka kaasi ma ansaxayo marka ma ansaxayo waxaynu ugula jeednaa qofkii dheereeyey maaragtay waxa weeyi soo maaragtay kaalinta koowaad galay lacag ma yeelanayo haddii la siiyo waa iska tabaruc laakiin wax lacagoo uu yeeshay oo xaq u yeeshay oo maadaama aan anigu number kow galay anigaa ilow ilow xaq u leh oo maxkamadaynaya dadka haddii laysii waayo ma jirto laakiin tan kale tartanka sharcigu uu dhigay qofkii markuu badiyo isla markiiba muxuu yeelanayaa xaqi isagaa yeelanaya loomana diidi karo waayo caqdigiiba caqdi ansaxay oo guntamaya kan kale dadkan lugaha ku baratamaya iyo kuwan muxuu ahaaye waxyaalahan kale ku tartama looda eryaya ama wax kaleba maaragtay tartansiinaya ama tartankii caanaha hasha ugu caano badan waxaa soo dhammay wax wax lagu yeelanaya maaha lakiin haddii qofkii de wax lagu siiyo waa iska hibadii unbay markaa axkaamtii hibadi unbay gelaysa وتصح المناaضلة أي المراamاaة بالسهاaم إذا كانت المسافة أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمى إليه معلومة وكانت صفة المناaضلة معلومة أيضا wataصixu lmunaadalatu munaadaladiibaa asaxaysa ay ilmuraamaatu waa dhoogtankii bisihaabi leebabka markaa lagu dhoogtamayo idaa kaanat ilmasaafatu haddii masaafadu ay tahay ay masaafatu maa bayna mowqifi araami masaafada udhaxaysa halkuu istaagayo qofkan waxganaya iyo waalgaradi aladii yurmaa ilayhi hadafka meesha markaa waxaa la tooganayo aradka ah aradku waa waxaan la beegsanayo waxaa markaa masaafada udhaxaysa markay tahay macluumatan mid la garanayo yani waxa wey waxaan halka lagu tuurayo waa in la garanayo waa in la garanayo wa kaanat sifatu lmunaadalati macluumatan qaabka loo dhoogtamayana markii laysla garto ayadan sidoo kale oo qaabku waa sigi bian yubayina almutanaadilaani labadii dhoogtamayay waa in ay caddeeyaan kayfiyata aramyi ramyiga ama ganidan la doonaya noocay noqonayso oo markii leebka lagu dhoogtanayey leebka maxaa laga doonaya ma inuu meesha ka tafaa la doonayaa ma inuu ku dhaca unbaa la doonayaa ma inuu qabsadaa la doonayaa waa kano min qarcin qarci iyo khasqi iyo marqi baa halkan inoo sheegi doona min qarcin kayfiyada noqonaysa qarci qarcigu waa maxay wa isaabatu sahmi algarad waa in wixii la beegsanayey leebkii oo ku dhaco walaa yahbutu fiihi isagoo aan markaa qabsanaynin almuhim inaad meesha la hesho un ama ha qabsadaa ma yan wati lagu ilaado inaad meesha la hesho un doonaya waa meesha waa qarci qarcigu waa garaaciddu inaad meesha un ku dhufato iyuun baa lagaa doonaya qarci baa la aw min khasqin ama noqonaysaba markaa khasqi khasqigu waa maxay waa ku qotamin wa huwa an yahquba sahmu lgarad waa in leebkii meeshii intuu dalooliyo wayahbuta fii uu qabsado oo uu ku dhow aw min marqin ama katafid wa huwa waxa weeye an yanfuda sahmu inuu ka duso uu ka tafo ka gudbo leebku min aljaanib alaakhar dhinaca kale inuu ka baxo min algaradi waxaan la beegsanaye la tooganayo waa in laysla waclam waxaad ogaataa ana ciwada almusaabaqati waxaan lagu kala qaadanaya baratanku ama tartanku musaabaqada imika waa iska tartankii guud ama dhoogtan ha noqdo ama baratankii ha noqde huwa almaalu aladii yukhraju fiihaa horta waa xoolahan la dhigayo ee loo dhigayo tartanka waqad yukhrijuhu axadu lmutasaabiqayn labadan tartamaya midkood inuu dhigaa dhici karta waqad yukhrijaanihi macan inay labaduba ay dhigaan waxaan lagu beratinayo la kala qaadayo inay labada dhinac labada dhinba ay wax keenaan oy dhigaanna way dhici kartaa haddaba way dhici kartaa macnudu way bannaan yihiin maaha sheekha inoo sheegi doon haddaba wadakara almusanifu alawala sheekhu kii hore ama qeybta hore ayuu ku sheegay fii qowli hadalka uu yidhi wa yukhriju alciwada waxaan la kala qaadayo ciwadka ah waxa bixidhigaya axad اlmutasaabiqayni labadan tartamaya midkood xataa inahu ilaa iyo haddii idaa sabaqa markii uu markaa isagu badiyo bifatxi siin bifatxi siin wuxuu ku leeyahay ta soo socota kadib uu kuleeyahay istaraddahu uu soo ceshanayo ay alciwad aladii akhrajahu labadan tartamaya inuu midin dhigo uu yihahdo boqolkaa dollar baynu kala qaadayna haddii haddaba isagii uu badiyo dee boqolkiisii isagaa dib ula noqonayo wain subiqa bidami awalikan mubni lilmajhuur ka dhig haddii laga badiyana akhadahu ay ilciwada wixii la dhigay waxaa qaadanaya saaxibuhu dee ninkaa saaxiibkiiye assaabiqu lahu ee ka badiyey haddii midi uu dhigo boqolka dollar ama waxaan la kala qaadayo de haddii isagii uu badiyo isagii unbaa ceshanaya haddii laga badiyana wadakara almusani lakin waa marka dee shuruudihi aynu soo sheegnay la helo waxaan ugu tartamaya wixii sharcigu ogolaawiy wadakara almusanifu athaaniya kii labaadna wuxuu ku sheegay fii qowlihi hadalka uu yidhi wain akhrajaahu ay ilciwada hadday waxaan la dhigayo labaduba wada saaraan labaduba wada keenaan oo midba qeyb dhigo almutasaabiqaani labadan markaa tartamaya haddii ay wada dhigaanoo midba qeyb dhigo boqol doolar buu kan soo saaray kan kalena boqol kaluu soo saaray macan labadii mid waliba waxbuu soo saaray lam yajuuz taasi waa xaaraan khamaar bay noqonaysaa ay lam yasixa ma ansaxaya ikhraajuhumaa lilciwad dhigidda ay markaa dhigayaan ciwadkani ma banaananayso iyo tartankaasiba mid xalaala ma noqonay ilaa an yudkhilaa baynahumaa inay soo geliyaan meesha mooyaane dhexdooda inay soo geliyaan muxallilan mid xalaaleeye ah bikasri laami lula laamta hore waa la kasrinaya fii bacdi nusq waxaa ku qoran ilaa an yadkula baynahumaa muxallilun mid xalaaleeyeih inuu soo dhex galo mooyaan oo kan xalaaleeyihi muxuu yahay waa mid saddexaad oo la tartamayo on isagu waxba dhigin labadooda mid walba boqol buu dhigay saasi waa khamaarki ma banaano ilaa ay mid saddexaad oo isagu aan waxba dhigin yidhahdaan adiguna nagu soo biro saddexdeen ayaa tartamayna deetana fa in sabaqa siini hadduu badiyo kan aan waxba meesha isagu dhiganin kulla min almutasaabiqayni labadii tartamayee kaleba hadduu ka badiyo akhada alciwada aladii akhrajaa wax alla waxay dhigeen ba isagu wada qaadanaya labadii boqol ba isagaa la tegaya wain subiqa haddii laga badiyo bidami awali weeyaane lam yagrab lahumaa shay-an aan isagu waxba iyaga siinayn haddii laga badiyana isagu waxba ma khasaarayo oo wax isaga laga qaadayaa ma jirto hadduu badiyana wuu qaadaya markaa taasi maxay noqonaysaa qaab ka duwan qaabkii khamaarka markaa taasay ku banaanaanaysa marka de waxaa shardi noqonaya ninkan ay soo dhex gelinayaan meeshu waa inuu yahay nin isaga laftiisu ay suuragal tahay inuu badiyo laakiin markay wax tooganayeen ay dhoogtamayeen mid ay og yihiin waxba la helayn oo eberah ay yidhahdaan kaale adigu xalaale kaasi waxba u maayo ka waa inuu yahay nin badin karaya isaga laftiisu kitaabu axkaami alaymaani wanuduur halkana waxaynu ka gelaynaa axkaamtii dhaaraha iyo nadarka alaymaanu bifatxi hamsati jamcu yamiinin yamiin markaa jamceedii weeyi yamiinna wa asluhaa luqatan xagga af carabiga yamiintu alyadu lyumna gacanta midig baa yamiin af carabiga la yidhaahdo uma uliqat cala alxalif kadib ba haddana dhaartii yamiin la yidhi markay dhaaranayaan bay gacmaha isqabsan jireen baa la ydhaha marka dhaartii oo xalif ahayd ayaa yamiinna layihi marka qasam iyo xalif labadaba waa la dhaarta alxalif iyo alqasam alyamiinna iyadana waa la yidhi laakiin iyadu asalkeedu waxay ahayd gacanta midig wa sharcan sharci ahaan dhaartu taxqiiqu maa yaxtamilu lmukhaalafata waa in la xaqiijiyo wax ay ka gal tahay sidaa loo sheegay inaanu ahay aw ta'kiiduhu ama wax ay ka suuragal tahay sida loogu ballan qaaday inaan loo yeelin in la adkaynayo maxaa lagu adkaynaya ama lagu xaqiijinaya bidikri ismi illaahi tacaala magac ilahay in la sheego aw sifatin min sifaati daatiya ama sifaatka ilahi subxana wa tacaala daatadiisa sifo kamida la sheego dhaartu kolkaad dhaaranayso laba danood laba ujeeddo mid ahaanun baad u dhaaratay ama warbaad sheegtay ood rabtaa inaad xaqiijiso inuu dhab dhab yahay sidaa u sheegtay u yahay ninkii waa yimid markaasa war malaha may odsmoojiisay mal may wallaahi waa yimid baad leeda ah, wallahi wuu yimid markaa khabarkii baad xaqiijinaysa waa taxqiiqu maa yaxtamilu lmukhaalafa wax ay suuragal ahayd in sidaad u sheegtay aanu ahayn baad xaqiijinaysaa ood sheegaysaa inuu dhab yahay deetana waxaad ku adkaynaysaa waad ku xaqiijinaysaa dhaar taasi waa ujeedo ujeedada labaad waxbaad ku ballan qaadaysaa mustaqbalka inaad samayn doonto deetana ah, waa hebele waxaa weeyaan kalsooni laguma qaban inaad maalan waxaan sidaa u fulin doonto markaasaad ku dhaaranaysa wallaahi waa inaan sidaa iyo sidaa sameeyo marka waa ballanqaad ballanqaadkaad akidaysaa marka takiidinaysa maxaa markaa aad ku dhaaranaysaa ama waa magac ilaahay ama waa sifo ilaahay wnuduuru nuduurtuna jamcu nadrin wey wasayaأtii macnaahu fi lfasli bacdahu faslka dambe isaga lagu sheegi doonaa nadarku wuxuu yahay laa yancaqidu lyamiinu ila biاllahi tacaala ay bidaatihi dhaartu magaca ilaahay un bay ku gontantaa ay ilahay daatadiisa ka qowli اxaalifi sidii in markaa ninkii dhaaranaya yihahdo wallaahi uu yihaahdo marka bilahi yani waa magaca ilaahay markaa ilahay daatadiisa iyo allahdaas aw bismin min asmaa'ihi ama in lagu dhaarto magac ka mida magacyadiisii almukhtasati bihi ilaahay la gaarka ah alatii laa tustacmalu fii gayrihi ee aan cid kale loo isticmaalin ka khaaliqi اlkhalqi khalqiga khaaliqiisa dee waa ilaahay ama waraxmaan raxmaan ilahay un loo isticmaalaa marka kaasi waa magacyadii ilahay u gaarka ah magacyada aan ilaahay u gaarka ahaynee laga yaabo in khalqigana lagu ilaaqo sida alraxiim oo kale wakaana bilmuminiina eh, eh, inahu bihim ra'uuf raxiim nabiga alayhi salaatu wasalaam waa taliy inagu sifeeyey rasuulku alayhi salaatu wasalam laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uuf raxiim marka raxiimtii khalqigiina waa loo isticmaali karayaa khaaliqiina waa loo isticmaali karaya hadduu war raxiim yidhaahdo raxiimkan ku dhaartay waxaa la weydiinayaa maxaad u jeedi haduu yidhaha ilahay baan u jeeday dhaar bay noqonaysa hadduu yidhaha umaan jeedina dhaar ma noqonayso yani ma guntamayso waayo markaa magacu inuu ilaahay la gaar yahay shardi maaha haduu ilaahay la gaar yahay isagu niyaba uma baahna markaad saa tidhaaho dee wixii dhaar buu iska noqonaya haddii magacu yahay wax loo isticmaalo ilaahay makhluuqaadkana loo isticmaalo yahayna niyadii baa leeyihi aw sifatin min sifaati daatihi sidoo kale haddii uu yahay sifo kamida ilaahay sifaadkiisi markaa daatadiisa alqaa'imati bihi waa sifaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku qumtay oo ku sifaysnaa ka cilmihi wa qudratihi sida inuu ku dhaartay ilahay cilmigiisa ilahay qudradiisa cisada ilaahay baan ku dhaartay qudrada ilaahay baan ku dhaartay hadduu yidhaahdo dee waxay noqonaysaa dhaar bay noqonaysaa wa daabit lxaalifi qofkii dhaaranayay isaga daabidkiisu ama maaratay xadkiisa iyo shuruudda loo dhigaya maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa kullu mukalafin qof kastoo mukalaf ah qaangaadh caaqila mukhtaarin aan qasbanayn naatiqin hadli karaya qaasidin lilyamiini ujeeddadiisuna dhaar ay tahay marka qofkii aan mukalafka ahay wallaahi bilaahi hadduu idhaahdo macno male kii waa laa iyo kii aan maarata qaangaadho kii la qasbay isaguna dhaarta lagu qasbay kaasina dhaartiisu ma guntamayso waa inuu qofkii hadlay uu hadlo uu ku dhawaaqo dhaartii hadduu niyada un ka idhaahdo wallahi waa inaan sidaa sameeyo afka waxa kuma odhan niyaduun buu ka yidhi dhaari ku guntami mayso ama faruhu fiiqiiqa isagoo dhaar ugala jeeda waanu hadli karaya saas dhaar noqon mayso haddii laakiin uu yahay akhras mid hadli karayn mar horena waynu soo marnay baa laga yaabaa waa inagii isaga ishaaradiisa ka dhigi jirnay sidii hadalka oo kale marka isagii eh, markii uu de waxa weyaan ishaaradii la yimaado dhaartii way noqonaysaa haddii ishaaradani mid la garanayo dhaar loo fahmayo ay markaa tahay qaasid lilyamiin buu yihi waa inuu ninkani dhaarta u qastay markaa kii afka un uu ka boobay ayaa isaguna meesha ku baxaya ama kii markaa si yaroo deg deg ay uga soo baxday isagoon markaa dhaar aan go-aansanin waman xalafa buu yihi qofkii haddaba ku dhaarta bisadaqati maalihi xoolihiisa inuu sadaqaysto ka qowlihii sida inuu yidhaahdo lilaahi calaya an atasadaqa bimaali ilaahay waxa uu igu leeyahay inaan xoolahayga sadaqaysto haddii sidaa iyo sidaasi aan yeelo weeyaan yani waxbuu kusii xidhaya shardi baa ku xidhan in facaltu kada wa kada lakin in facaltudii uu iska jaray sheeku wa yucabaru can hada waxaa lagu magacaabaa taaratan bimacna اlajaaji wاlgadb yani waa yemiinu dhaar oo bimacna اlajaaji wاlgadabi yani waxa weeyaan macne lajaaj muran muran iyo cara keentay wey marka macnahani cilad oo kale aynu ka dhigno yani ciladiisu ay tahay dhaar ciladeedu ay tahay muran iyo iyo caro wa taaratan mar kalena binadri اlajaaji wاlgadb marka halkaa hore bimacna lajaaj walqadab taasi xoogaa yar ishkaal yamiin lajaaj baa kaga fiicneed yamiin lajaaj walqadab dhaartii muranka iyo iyo cadhada waa la yidhaahdo wa taaratan marna waxaa laga cabiraa binadri lajaaji walqadab nadarkii muranka iyo markaa cadhada markaa nadarna waa la ydha dhaarna waa la ydha haddaan saa iyo saa mar dambe sameeyo ilaahay waxaan uu igu leeyahay inaan soo xajo ama inaan sadaqad la baxo ama inaan salaad tukado hadduu qofku yidhaahdo horta waa nadar xaqiiqahaan waa nadar weeyaan laakiin maadaama wixii shardi ku xidhan yahay dhaarna oo uu doonayo qofka inuu waxan akido dhaarna waa la yidhaahdaa laakiin xaqiiqa waa nadar fa huwa ay ilxaalifu aw inaadiru qofka saa ku dhaartay ama yani sidaa ku nadiray mukhayarun waa la kala dooransiinayaa bayna alwafaa'i bimaa xalafa calayhi inuu wafiyo wixii uu ku dhaartay waltazamahu ee uu iskugu waajibiyey binadri markii uu nadiray oo min asadaqati bimaalihi inuu xoolihiisii sadaqaystaa aw kafaarati ilyamiini ama inuu markaa kafaara gudkii dhaarta bixiyo inuu fuliyo nadarkiisii iyo inuu kafaara gudkii dhaarta uu bixiyo labadaa ayaa la kala dooransiinayaa fi ladhari fii qowlin qowl kale wuxuu leeyahy ma yalzamhu kafaaratu yamiini kafaara gudkii dhaartunbaa qofkaa ku waajibayse waxba lagama rabo inuu sadaqadii sameeyana waa qowl kale wa fii qowlin qowl kale wuxuu leeyahay marka kan isagu wixii nadarba kama dhigin dhaarun buu ka dhigay wa fii qowlin qowl kale yalzamhu lwafaau bima ltazama nadar buu kana ka dhigayo mayana wixii uu isku waajibiyey inuu sameeyaa ku waajibay soo nadar caadi ayuu noqonayaabuu kaa saddexaadna le lakin qowlka ugu xooga badani waa in qofkani uu labadii kala dooranayo waxani qaab dhaareedna wuu u egiyo dhaarna wuu shabaha dee siiqada iyo qaabkura waa sidii markaa nadarka markaa labadii waa la kala dooransiinaya xaqiiqahanna waa nadar walaa shaya fii lagwi lyamiin dhaarta iska laqwiga ah qofka waxba kagama waajibaan wa fusira waxaa lagu fasiray dhaartaa laqwiga ah bimaa sabaqa lisaanuhu waxa qofka carabku ka boobo ilaa lafdi اlyamiini ama bimaadaasi markaa biman aynu iska nidhaahno biman miyuu cid u qoraya halkaa biman bay ku fiicnay waayahay bimaa sabaqa lisaanuhu ilaa lafdi اlyamin baa idin qoran soo ma ilayhi min lafdi اlyamiin maaha halkaasaa waxoogaa sir qabadsiin bay u baahanaysaa marka inaynu maada bimacnaa man ku fasirno iyo inuu taqdiiraad kala samayno labada mid bay noqonaysaa qofka wixii carabkiisu uu u degdego ama qofkii carabkiisu u degdego ilaa lafdi اlyamiini lafd ereygii dhaarta qofka carabka uu ka boobo ereygii dhaarta min gayri an yaqsidaha isagoon isagu dhaaru jerin waa nig koobka shaahan may ma cabayda may wallahi ad cabaysaa isagoo markaa aan maskaxda ku qaban dhaaro ayuunbaa carabkii ka booqay kaas markaa waa la qulyamiin ka qowlihii sida inuu yidhahdo fii xaali ghadabihi mar uu cadhaysan yahay cajalati ama uu degdegayo laa wallahi may may wallaahi maratan mar inuu sidaa yidhaahdo aw wa belaa wallaahi ama uu yidhaahdo may wallaahi belaaduna waa iska waa iska may oo kale un ama maaragtay xagga af carabiga sidaa miyaanad samaynin ama arrintaas maanay sidaa ahayn may wallahi waa sidaa oo kale iska inkiraadna mararka qaarkood way u isticmaalaan marka bela wallahi iyo laa wallahi iyo carabtii markaa ay ku hadlaan labadaa mid ahaan markiiu mar ahaan mar ku hadlo fii waqtin aakhara tan kale markaa waqti kale iyadoo ay tahay yani wuxuu halkan leeyahay laa wallaahi wa belaa wallaahi isma raacinayo ee isagoo maalan arrin ay ku dhacdo laa wallahi hadduu yidhaahdo laqulyemin bay noqonaysa ama arrin kale mar kale isagoo meel kale jooga ayaa haddana belaa wallahi ka soo baxda umanuu qasdin iyaduna dhaar ma noqonayso laakiin isku mar haddii laa wallahi balaa wallaahi uu israaciyo may wallahi iyo sidaa ma samaynayo wallahi haddii uu israaciyo xaaladdaa iyada ah waxay iska noqonaysaa tan dambea dhaar noqonaysa bayli tan dambe iyaa guntamaysa markaa sheekhu culamada qaarkood oo sidaa tidhi ayuu ku raacsan yahay laakiin laguma waafaqsana uguma waafaqsani waa lea hataa haddii u israaciyo kol haddii aanu dhaar u jeedin oo maqsuudkiisu inuu dhaarto aanay ahayn haba soo celceliye laqulyamiinunba iska noqonaysa marka dhaartaa qofku aanu u qastin weeyi laqulyamiinkii waman xadafa kii ku dhaarta an laa yafcala shay-an inaanu wax samaynaynin ka bayci cabdihi sida addoonkiisa inaanu iibinayn oo kale qofkii ku dhaartay fa amara hayrahu bificlihi deetana qof kale faray inuu arrintii sameeyo fafacalahu deetana qofkii kale arrintii uu an bian baaca cabdalxaalifi ninkii dhaartay addoonkiisii uu iibiyey oo kale lam yaxna lam yaxna yani xinsi kuma dhicin oo dhaartii ma jabinin daalika alxaalifu ninkaa dhaartay nin dhaartii buriyey ma noqonayo bificli gayrihi wax cid kala samaysay dhaartiisii ku buri mayso wallahi inaanan hebelow adiga waxba kaa iibinayn bui ama wallahi aan waxaan kaa iibinayn deetana inankii dukaanka u hayay buu ku yidhi hadduu kuu yimaado ka iibi markaasuu ka iibiyey dhaartii waad jabisay ee kafaara laguleyn miyaa la odhanayaa maybuu sheekuley mar haddanu isagii ka iibinin dee dadkaa kalea ka iibiyay isago waxba kamuu iibinin ilaa an yuriida inuu ujeeday mooyaane alxaalifu ninkan dhaaranayay markuu dhaaranayay annahu laa yafcalu huwa walaa hayruhu isaga iyo cid kale toona arrintaa aanay samaynayn haddii de markaa ciddii ka iibisaba ee isagu uu faraba wuu ku markaa dhaartiisii ku abaysa fayaxnasu ninkan dhaartiisii waxay ku jabaysaa bificli ma'muurihi ciddii uu faray ficilkeedii cidduu yidhi waar ka iibi ee ka iibisay markii laga iibiyo dee ninkaasi dhaartii waa jabiyey waxaa laga doonayaa kafaaradii amaa low xalafa haddii se uu dhaarto allah yankixa inaanu guursanayn fawakala hayrahu fi nikaaxi deetana mid kaleu ku yidhi waar ii aqbal gabadhaasaan guursanaya horena waan uga dhaartay inaanan guursanaynin marka haddee haddaan anigii qabiltu idhaahdo dhaarti baa jabaysee adigaan ku wakiisho adigu qabiltu dhawi kiibaa deetana meeshii tegay oo hebel hebel baanuu guurinaa waanu aqbalay buu yidhi guurkaa fa innahu kii haddaba dhaartay yaxnadu dhaartiisii bificli wakiilihi lahu fi nikaax waxa uu sameeyey ama qabuulka uu sameeyey aqbalka uu sameeyey kan uu dirsaday ee nikaaxii uu aqbalay dhaartiisi way ku jabaysaayo dee ninka wax guursaday isagu noqonaya ide markuu inanka addoonkaa wax ka iibi ku yidhi ama inanka shaqaalihiisa uu ku yidhi wax ka iibi ninkaa aan ka dhaartay adigu ka iibi markuu ka iibiyo lama odhanaya isagii baa ka iibiye dee ninkaasaa ka iibiye laakiin la dee kii dhaartay baa guursaday un noqonaysa ilan guurki isagu u dhacaya marka xaaladda ayadaa dhaartii way jabtay waman xalafa kii dhaarta calaa ficli amrayni laba arrin inuu samaynayo inaan u laba ari yani laba shay inaanu wada samaynayn buu ka dhaartay ka qowlihii sida inuu yidhahdo wallahi laa albasu haadayni thawbayn labadan maro wallaahi inaanan xidhanayn buu yihi fa facala ay labisa axadahumaa waaya axmedda halkan ay ma noqonaysa waa tusaalihii isaga uu keenay bu haddana ay ka dhigeen ka-aan labisa inuu ilaaba yahay tusaalihiisiibay lubsigu ku jire sheekh hadalkiisa kuma jiri ay labisa fi lmithaali wey tusaalihii aynu sheegnay oo kale waa inu labadii uu markaa xidho maradii axadahumaa labadii uu ka dhaartay mid ahaan buu xidhay lam yaxnath dhaartiisi ninkaan bay jabin wallahi in aanan labadaa shay xidhanayn buuri markaasuu mid ahaan xidhay dee markaa dhaartii may jab fain labisahumaa hadduu labadii shay wada xidho macan ama isku mar ha wada xidho aw murataban ama kolba mid ha xidhe e xaniia dhaartii way jabaysaa hadduu labadii mare intuu mid xidho uu haddana iska bixiyo uu haddana kii kala xidho dee soo labadiiba ma wada xidhan markaasi labadiiba wada xidhan inaanu laba inaanu markaa labadaa mare xidhanayno ku dhaartay dee markaa dhaartii waa ninkaasi fain qaala hadduu ihahdo laa albasu haadaa walaa haadaa kan iyo kan toona ma xidhanayo hadduu ihah kan iyo kan toona ma xidhanayo xaniifa biaxadihimaa de kii alla kii xidhaba dhaartii way ku jabaysa markuu mid xidhaba dhaartii baa jabaysa oo yani waxa wey kafaaradii baa lagu yeelanaya walaa yanxallu yamiinuhu ama walaa tanxallu yamiinuhu dhaartiisuna markii uu midka hore xidho ma ma furmayso bal idaa facala alaakhara markuu xaniia ayadan haddana xinfi kalaa ku dhacay dhaartu kolka dhaarato wallahi inaana ninkaa hebel la hadlayn baa kadibna waad la hadasha maxaa dhacay ya dhaarti way jabtay soo ma maxaa lagugu leeyay baa lagugu leeyay ayib mar labaad ba haddana la hadasha maxaa dhacaya waxama waayo dhaartii markii aad markii u la hadashay ee dhaartu ay jabtay ayaa haddana wax kaloo inxilaal la yidhah waanay furantay dhaarti waanay jabtay oo kafaara yani lagugu yeeshay xinsi baa dhacay inxilaalna uu ku dhaco weyne furantay oo iminka qof dhaar qof dhaartay ma tihidba iminka oo dhaar iminka ku haysataa ma jirto markaad haddaba laba shay ka dhaaratay tii wallahi inaanan kan iyo kan toona xidhanaynin kan iyo kan toona ma xidhanayo markaa timi waa laba dhaarood halkaasi oo kanna waad ka dhaaratay kan kalena waad ka dhaaratay sidaa awgeed markii aad mid xidhato dhaartii waad jabisay laakiin may furmino de weli mid kalood ka dhaaratay baa isaguna jira marka markaad kii kalena xidhato ayaa xinsi labaad dhacayaa dhaartiina way markaasi furmaysa wa kafaaratu lyamiini haddaba kafaara gudkii dhaarta huwa ayilxaalifu ninkan dhaartay idaa xanifa markii dhaartii uu jabiyo mukhayarun fiiha waxaa la kala dooransiinayaa bayna alaaati ashyaaa saddex shay ayuu kuu doono qaadanaya ayuu samaynaya axadu waa midka koobaad cidqu raqabatin mu'minatin addoon mu'mina ama muslima inuu xoreeyo saliimatin raqabadaasoo ka bad qabta min caybin ceeb yukhilu bicamalin aw kasbin inuu shaqaysto wax u dhimaysa waay addoon markaa ceybka saliima waa inuu xoreeyo hadduu helayo waa qodobka koobaad wahaaniha ka labaad madkuurun fii qowlihi waxaa lagu sheegay hadalka sheekhu uu aw icaamu casharati masaakiina ama in toban miskiin la quudiyo kulli miskiinin muddan kullida waynu ka bedelayna casharada ka bedelayna si kale weji kaleo saarsama yeelanayso kulli miskiinin ay icaamu kulli miskiinin miskiin kastaba in la quudiyo muddan mud markaa ama dhegli raashina ay rilan wa huluan rodol iyo iyo rodolka hulukiisi waa dheglayda ama nus kiilo bay noqonaysa oo min xabbin fili aan markaa la shiidin ama la ridqin oo min haalibi quuti beledi lmukafiri ninkan kafaarada iska bixinaya dhulka uu joogo raashinka laga isticmaalo nooca ugu badana nooca ugu badan ee laga isticmaalo walaa yujziu qofkan kagama filaanayo hayrulxabbi firi waxaan ahay inuu bixiyaa ka gudi maysa daqiiqdii oo kale sidoo kale min tamrin wa aqitin sidoo kale ka gudi mayso hayrkaasoo hadduu doono noqonaya timir ama caano la fadhiisiiyey ka gudi maayaan waa haddii raashinka meesha laga isticmaalo aanay kuwani ahayn timirtii magaalkeenan o kale dee raashin looma isticmaalo in raashinka un la yar lagu macaaneeyo mooyaane faakiha ahaan loo cuno mooyaane raashin ahaan looma cuno mar haddaan raashin ahaan loo cunaynin ma noqonayso sakaatulfitridiina ma gelayso kafaaradiina ma gelayso waayo raashin kama aha halka lakin meel kaleo raashin ka tahay hadduu jiro sidii waktigii nabigo kale alayhi salaatu wasalaam ay ka ahayd maka iyo madiine iyo dee raashin la cunay ka ahayd oo laguma noolaado muddo markaasoo kale halkaasoo kale hadii la joogo way ku baxaysa aqadkuna waa saasoo kale waa caana la fadhiisiiyey wa haaliuhaa arrinka saddexaad qofku isaguna markaa khiyaarka kuleeyahay madkuuru waxaa lagu sheegay fii qowlihi hadalka sheekhu uu yihi aw kiswatuhum ama inuu dhar u xidho ee yadfacu lmukafiru ninkan kafaarada iska bixinaya inuu siiyo likulli min almasaakiini tobanka miskiin mid kastoo ka mid a hawban hawban hal hal maro ay shay-an yusamaa kiswatan wax la odhan karo hu lagu sheegi karo mima yuctaadu libsuhu waxaasoo ah wax markaa xidhashadiisa la caadaystay ka qamiisin sida qamiiskii markaa gacmaha lahaa aw cimaamatin ama cimaamadii madaxa lagu duubanayay aw khimaarin ama masarkii dumarka aw kisaain ama markaa wixii markaa dhabarka la saarayay sida ridaagi gu-iyo kale la xidhan jiray de meelihii laga xidhanayay walaa yakfi kuma filla khufun khufkii cagaha la gashanaya inuu bixiyo qofka siiyo walaa qufaazaani sidoo kale glofis kuwan gacmaha la gashanayo inuu siiyaa iyaguna de kiswo lama yidhaahdo walaa yushtarau fi lamiisi fi lkamiisi kamiiskii la xidhanayay kamiisku markaa inuu ilaa hoos dheeraada hasan maa shaarku waa kamiis af carabi shaarka aynu xidhano iyo iyo kan khamiiska labadaba kamiis way noqonay kamiiskii shardi umaaha kawnuhu saali iyo kuwa kalaba da waa isku mid dharkaa qofka la siinaya shardi maaha kawnuhu saalixan lilmadfuuci ilay qofkan la siinayo inuu isaga u suubado isagu uu xidhan karaya khasab ma aha fayajuusu waxaa bannaan an yadfaca lirajuli ninkii inuu siiyo hawba sagiirin ilmo caruura dharki nin weyn inuu shaal caruuru xidhato siiyo way ansaxaysaa way gudaysaa caruurtiisu uu xidhayaa wuu iibinayaa sudan u ka yeelay aw sababa maraatin ama qof dumaraba maradeeda in la siiyo shalmad ama dirac ama googorad ama maarata wax qof dumar ay xidhato si kale ugu intifaacayaabee way ansaxaysa walaa yushtarau aydan sidoo kale lama shariyo kownulmadfuuci jadiidan waxaa la bixinayaa inuu maro cusub yahay fa yajuusu waxaa bannaan dafcu malbuusi mid mustacmala ama maarata hore loo soo xidhay in la bixiyo laakiin lam tadhab quwatuhu oo markaa waxtarkiisi iyo awooddiisii aanay tegin mara aan hun noqon oo aan baabi'in de weli wax manfacaloo waxtar leh uunbaa shariya fain lam yajid haddaanu helin almukafiru ninkii kafaarada iska bixinaya shay-an min ahalaaati saabiqa saddexdaa hadduu midba midna iska bixin kari waayo inuu addoon xoreeyo inuu toban miskiin raashin siiyo inuu toban miskiin dhar siiyo saddexdaasuu marka hore kala dooranayo saddexdaa markuu keri waayo ayuu xagga dambe usoo degaya imanka qofka dadka kula soo soo hadadlaya inta badan su-aalaha dhaarta iyo waxyaalahaasi markay istiftaaga fatwada ama ma soomi kara soonbaa horta yaa isla gaadhayba la doon orta imaka hore kala doon saddexdaa markaad kari weydo ayuunbaa soonka loo soo gudbayay dad laakiin saddexdaa mid karayso soon kuuma furaba saddexdii hadduu midnaba kari waayo fa ay fa yalzamuhu siyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood inuu soomo ku waajibaya walaa yajibu tataabucuhaa saddexda maalmood inay xidhiidh noqdaan waajib ma aha fi ladhari qowlka xooga badan marka la qabsado inay xidhiidh noqdaan khasab maaha faslun fii axkaami nuduur halkana waxaynu ka gelaynaa nadarka iyo axkaamtiisa waayo jamcu nadrin nadr jamci weeye nuduurtu wa huwa bidaalin mucjamatin saakina daal dhibic leh oo sukunsan wey waxukiya fatxuhaa in la fatxiyana waa la sheegoo nadar la yidhaahdo wa macnaahu luqatan xagga af carabiga macnihiisu alwacdu bikhayrin aw sharin nadara haddii la yidhaahdo ama wanaag buu ku ballan qaaday weeye ama shar buu ku ballan qaaday iyo markaa xumaan xumaan iyo samaan mid ahaan buu ku ballan qaaday ayaa nadarka afcarabiga loo isticmaali jiray deetana sharciguna muxuu isticmaalay wa sharcan sharci ahaa nadarku waxa weeye iltizaamu qurbatin cibaado inuu qofku isku waajibiyo cibaadadaasoo gayri laasimatin aan waajib ku ahayn biasli sharci asal ahaan shareecada aan waajib ku ahayn inuu qofku isagu isku waajibiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa nadar qofkaas waxaasuu ku nadray haddii la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye cibaado aan sharcigu waajibin iyo isku waajibin wanadru darbaani haddaba nadarku waa laba qaybood axaduhumaa midka koobaad nadru lajaaji bifatxi awalihi nadarkii dooda wa huwa tamaadii fi lkhusuuma waa ku xeeldheeraanshaha ama ku sii socoshada muranka iyo dooda ayaa ayaa ayaa oo waxa weeyaan laja fi kada haddii la yidhaahdo wuu ku talax tegay wey wuu kusi ku adkaystay doodii buu ku adkaystay wey marka in dooda lagu adkaysto ayaa lajaaj la yidhaahda wاlmuraadu bihada nadri haddaba nadarkan waxaa loo jeedaa laleeyahay waa nadarkii dooda an yakruja makhraja اlyamiini in qaab dhaareed uu u soo baxo bian yaqsida الnaadiru inta badan goor maa la dhaarta mar dee muran jiro soo ma ayay dhaartu timaada markaa nadarkani waa nadar dhaaru ego waa kaynu marrooda soo sheegaynay bian yaqsida naadiru ninkan markaa nadraya ayaa wuxuu u jeeday manca nafsihi min shayin naftiisii inuu wax ka hor joogsado inuu naftiisii wax ka hor joogsado ayuu markaa uu u qastay ama inuu wax ku dhiirigeliyo ku tirtirsiiyo inuu yidhahdo haddaan istiinta soo socota aan soomi waayo toban maalmood inaan soomo ayaa ilaahay igu leeyay ah, markaa muxuu markaa isku waajibina wuxuu doonayaa ninkani inuu naftii ku adkeeyo soomidda markaa isniinta isniin kasta haddaan soomi waayo isniin kastoo aan soomi waayo toban maalmood ayaan ku nadiray inaan markaa bedelkeeda aan soomo markaa naftiiba wuxuu ku xambaarayaa inay isniin kasta soomto ama haddaan sidaas yeeli salaadaas bixin waayo dukan waayo soom baan ku nadiri haddaan sadaqada intaasa maalin walba la bixi waayo soom baan ku nadiri taasi waa tirtirsiintii mancintiina haddii maalan wax macsiyaa buu iska keli waayo markaasu wuxuu doonayaa inuu markaa macsiyadii nafta uu ka xakameeyo isaga naftiisibaa muran iyo doodi ka dhaxaysa markaasaa wuxuu leeyahay mar dambe haddii arrintaa aan u noqdo waxaan ku nadiray inaan toban maalmood soomo selafkii qaar ka midigu aad bay u samayn jireen macnaheedu maa marka selafkii qaarkood ay samayn jireen macsiyadaa ku badnayd maaha laakiin iyagu xabadda ka dhacaysa ayaa dhibaysa innaguna de waynu iskala macaansanayn deetana ismaba oginba marka iyagu way isla xisaabtamayeen qofku naftiisa wuu la xisaabtamayy deetana xabadda uu arkay inuu ay ku noqnoqotay si uu uga jaro nadar bay duldhigi jireen mar dambe haddaan sameeyo taasaa igu waajibaysa axadusalaf baa waxa sheegay waa uu yihi baan ku nadiray salaad baan ku nadiray soon baan ku nadiray waxba naftii haddana way soo way joogsan weyn oo maca nadarkii de nadarkii waan sameeyaa un haddana waan ku noqdaa un haddana maaratay nadarkii markii dambe waxaan ku nadiray bu inaan sadaqad bixiy mar kastoo maxsidaas iga dhacdaba inaan wax sadaqaysto maal la baxo markii dambe naftii dee maalkii baa ku adkaaday oo maalkiibay laxajecladiibaa ayaa dee markaa eh, xakamaysay naftiyo macsiyadii halkiibaa kaga joogsaday bu waayo markaan bixiyey eh, sadaqadii la baxeen la baxay wallahi wixii raaba u dhamaanaya jeeladii baa markaa arrinta soo ayaa meesha soo gashay saasay markaa selef raxmat ullahi caleyhim dadkiin wanaagsana ay nafahooda ula dagaalami jireen haddaba nadarkii buu doonayaa naftiisii inuu kaga xakameeyo macsiyadii maala bian yaqsida annaadiru qofka nadraya ayaa waxay ujeedadiisu tahay manca nafsihi min shay naftiisa inuu wax ka hor joogsado walaa yaqsida alqurbata ee cibaadadan dantiisu ma aha soonkan uu ku nadrayo uma socdo oo ujeedadiisu soonka maahe waa inuu waxaan ka joogsado wa fiihi haddaba nadarka noocana kafaaratu yamiini waxaa ku waajibta uun kafaaratulyamiin kafaaradii dhaarta aw ma iltasamahu binadri ama wixii uu isugu waajibiyey isagu dee nadriga uu markaa isugu waajibiyey laba arrimood baa u bannaan inuu kafaaratulyamiinki aynu soo marayna imika bixiyo yani maala wuxuu yidhi haddii aan mar dambe waxaasi iga dhaco toban cisho inaan soomo ayaa laygu leeyay kadibna wixii baa ka dhacay haddana labadii arrimood buu kala dooranaya inuu dee tobankii cisho soomo iyo inuu kafaaratulyamiin inuu markaa la baxo kaas markaa nadrulajaaj baa la yidhahda wahaani ka kale nadru lmujaazaa waa nadarkii markaa mujaazaadka isaga la yidhi yani waxa weeye isaga laftiisu yani waa nooc abaalmarina laakiin abaalmarin isaga loo jeedaa ma jirte abaalmarintu qeyb kamida un bay gashaay nadru tabarur baa la yidhahdaa saasaa ka fiican nadru tabarur qofkii yani inuu daaca iska doon birigii weyaan iyo daacadii cibaadadii waa nadarkii cibaadaysiga cibaada iska doonka mujaazaadkuna waa qeyb kamida laakiin sheekhu halkii tabarur odhan lahaa buu mujaazaad yirdatl mujaazaadkaba laba qaybood ka dhigay wa huwa nawcaani waa laba nooc axaduhumaa midka koowaad anlaa yucalliqahu naadiru calaa shayin in nadarka aanu qofku waxba ku xidhin ka qowlihi ibtidaan sida inuu bilowgiiba yidhaahdo lilaahi calaya sawmu soom baa ilahay igu leeyahay soom baan isku waajibiyey aw cidqun xorayn baa ilahay igu waajibiyey cidqi markaa de waa waa xorow eh xoroobid lakiin marka ictaaq baa loola jeeda xoray waani ka labaad an yucalliqahu calaa shayin inuu wax ku xidho mujaazaadkii waa kan marka isku abaalmarintii wa ashaara lahu lmusanifu sheekhu wuxuu ku sheegay biqowli hadalka uu yihi wanadru yalzamu nadarkii wuu waajibaa fi lmujaazaati markii uu mujaazaad yahay yani shaygood shay markaa ku xidhayso calaa nadrin mubaaxin wuxuu markaa qofkii markii uu markaa ku nadirayo shay markaa mubaaxa wax lagu nadiro oo mubaax ah fii aacatin waxaasoo markaa isaguna aaco markaa calaaqa lale marka mubax waxaa loo jeedaa imika wixii aan markaa xaaraan ahayn maaha mubaaxii aan cibaadada ahayn waxaa loo jeedaa wixii waa daaco waa cibaado waxa uu ku nadraya markaa waxayse markaa ku xidhayaana waa daaco iyo markaa waxa wey waa shay markaa bannaan oo aan xaaraan ahayn ka qawlihi ay naadiri sida inu ihahdo qofkii nadrayey in shafa allaahu mariidii qofka iga buka haddii ilaahay u caafimaadiyo wa fii bacdi nusakhi maradii baa ku qorane ilaahay haddii xanuunkayga uu bogsiiyo aw kufiitu shara caduwi ama cadowgeyga sharkiisa haddii laygaga filaado falilaahi calaya an usaliya ilaahay salaad baan ugu nadiray aw asuuma ama soom baan ugu nadiray aw atasadqa ama inaan sadaqaystaan ugu nadiray hadduu idhaahdo dee waxa wey nadarkaasi wuu ku waajibaya qofki waa lagu yeelanaya wayalzamu an yunaadir qofka nadray waxaa daba ku waajibaya min dalika waxa uu ku nadray waxa kaga waajibaya ay mima nadarahu waxaan uu ku nadray min salaatin aw sawmin salaada ama soona aw sadaqatin ama sadaqa maa yaqacu calayhi lismu wax magacaasi ku dhaboobayo oo min asalaati salaada wa aqaluhaa rakcataan kii yidhi ilaahay maarata qofkaa iga xanuunsanaya ii salaad baan ku nadray yidhi salaaddii haddaba maxay noqonaysaa dee laba ragcadood ugu yaraan kii soon yidhina awi sawmi kii so maarata ama soonkiiba intii markaa magacu ku dhawoobaya kaga waajibayso waa aqaluhu iyo soonkiina ugu yar maalin marka isagu markii hore waxba muu xadidin soon baan ku nadray unbuu yidhi dee maalin bay noqonaysa aw sadaqati kii sadaqada ku nadirina sadaqadii wax ay ku dhaboobayso ayaa laga doonayaa wahiya aqalu shayin maa yutamawalu waa waxa wax ugu yaree maal laga dhigan karo wakada waxaa taa la mida low nadara tasaduqa hadduu ku nadiro inuu sadaqaysanayo bimaalin cadiimin xoolo badan xoolo badan baa sadaqaysanaya buu yihi ama xoolo weyn kama qaala alqaadi abuayibi alqaadi abuayib abari tahir bn cabdillahi abari arbacmiya wa hamsiin bay wafaadkiisu ahayde sida uu yidhi waxa ataa hadduu xoolo weyn inaan sadaqaysta ayaa ilahay igu leeya ku nadaray oo yidhaahdo wax yar baa kaga filan buu leey maxaa yeelay kaa laftiisu dee waxa weeye wixii aada la baxdaaba ilahay agtiisa waa weeya uma saraxa almusanifu sheekhu haddaba wuxuu sheegay bimafhuumi qowlihi saabiqan calaa mubaaxin wixii ku baxayey hadalkiisii hore ee mubaax ah nasoo waa kiina soo yidhi nadrulmujaazaadki wuxuu ku ansaxayaa wixii mubaax ah mubaaxa maxaa loola jeeday lagu saarayay fii qowlihi waa kan waxaa ku baxaya hadalka uu sheegay qowlka uu leeyahay walaa nadra fii macsiyatin nadar macsiyo isagu ma guntamo ay laa yancaqidu nadruha nadarka lagu gala macsiyadu ma guntamo ka qowli isaga inuu in qataltu fulaana ninkaa isaga ah haddaan dilo bikayri xaqin dilkuna u xaqdarra yahay falilaahi calaya kada waxaan ku nadray in ilaahay waxaa iyo waxaas ayaan ilaahay ugu nadray hadduu yidhaahdo dee inaan hebel dilo oon gardarre ku dilo waa dembi iyo macsiyo marka waxba kaas wax guntamaya ma aha oo waxay shardiga aad ka dhigtay ayaan mubaaxba ahayn ninkan dilkiisu waa xaaraan wakharaja bilmacsiyati macsiyada waxaa ku nadarkeedii ka nadri shaksi sida qof inuu ku nadro sawma dahri inuu cumrigiisoo dhanba soomayo kaasi isaga fa yancaqidu nadruhu nadarkiisana wuu guntamaya wayalzamuhu lwafaau bi inuu fuliyana waa laga doonayaa buu saasuu sheeku yidhi cumriga o dhan in la soomo qofka ay ku adag tahay ee xuquuqdii iyo aan ka soo bixi karayn makruuh bay u tahay oo uma fiicno marka in lagu nadiraana miyay asaxaysaa sheekhu way asaxaysaa buu yidhi laakiin laguma waafaqsana waa lagu diiday ma asaxaysaa walaa yasixu aydan sidoo kale ma ansaxayo nadru nadru waajibin cala alcayni qofku inuu ku nadro waxyaalihii fardulcaynka ahaa salaaddii cishaayo hadday nagu waajiba inuu iraado waxaan ku nadray inaan salaadda cishaayo tukado macna ma samaynayso marka horeba salada cishaay waajib bay kugoan ka salawaati lkhamsi salaadii shanta ahay oo kale ama alwaajibu cala alkifaayati wixii laakiin fardu kifaayaha ahaa fayalzamhu hadduu markaa ku nadro dee farducayn buu isaga ku noqonaya kamaa yaqtadiihi kalaamu rawdati wa asliha sida rawdaalibiinka iyo asalkeeduba hadalkooda uu keensanaya walaa yalzamu nadru ay laa yancaqidu nadarkii ma guntamo calaa tarki mubaaxin haddii qofku uu ku nadro wax iska mubaax ahaa inuu ka tegayo aw ficlihi ama uu samaynayo falawalu ka tegidii ka qawli waa sa isagoo ihahda laa aakulu laxman waxaan ku nadray inaanan hilib ka cunin ama laa ashrabu labana waxaan ku nadiray inaanan caana cabin wama ashbaha dalika wixii lamid ah oo min almubaax dee hilib in la cuna mubaax unba marka horeba cibaado may ahayn inaad iska daysaana cibaado maaha inaad cuntaana cibaado maaha sideeda mid walba waa mubaax waaya iyo wixii markaa taa lamid a ah. ka qawlihi laa albasu kada dayado qofki yihi ka warrama wallahi inaanan hilib ka cunayn hadalkiidaas ma laqwi ba soo laqwi maaha wallaahi inaanan hilib ka cunayn buu yidhi soo laqwi maaha ya kaasi waa dhaar iska ilaali hadhowta halka dadka ufudwanayso wax qaladaa u sheegi hawar wallahi waa ti mubaaxa lalahaa e, wallahi hadduu ila u dhaartay kaasi dhaartii way qabanaysa laakiin kanu halkan waa maxay waa nadir waxaan ku nadiray inaanan hilibka cunayn buu yidhi waa laqwi baa lali wahaani kii markaa e, mubaaxa faridiisa ku e, maaratay nadrayeyna naxwa aakulu kada sida inuu yidhaahdo yani waxaan ku nadiray inaan waxaa cuno ka qawlihi la albasu kadana waa lamidun de taasi xidhashada iyaduna naxw aakulu kada ay la weeye nadartu an aakula kada waxaan ku nadiray inaan waxaa cuno waxba yani waxaad cunayso de doonaba ha waxba nadarkaas cibaado ma aha mar haddaanu cibaado ahayn nama guntamayo wa ashrabu kada waxa cabo wa albasu kada waxa xidho wa idaa khaalafa nadra almubaaxa haddaba nadarkan mubaaxa ah shaygan mubaaxee uu ku nadiray nadiralmubaaxi oo ku feeneeda mubaaxa nadrigiisii marka uu khilaafo lazimahu kafaaratu yamiinin cala araajixi cinda albaqawiy sida imaamka baqawi la yidhahda uu rajaxay kafaaratulyamiin iyaa markaa ku waajibaysa baqawi hore inoo soo maray muxuuha alxusein ibni mascuud albaqawi raxmat ullahi aleyh afar boqol iyo lix iyo watabicahu waxaa ku raacay arrinta almuxararu imaamkii raafici ahaa ayaa kitaabkiisa muxararka ku raacay wlminhaaju waxaa kaloo ku raacay minhaajka isagana nawowi baale laakina qadiyata kalaami rawdati rawdadu siday keensanaysa oo asli asalkeedu casiiska yihi waa cadamu luzuumi ninkii markuu yidhi waxaan ku nadray inaanan waxaa cunayn ama inaan waxaa xidhanayo hadduu khilaafo oo nadarkii aanu ka soo bixin lagu leeyahay qolyahaasi hore waxay rajaxeen lagu leeyahay laakiin sida rajaxan ee saxda ah ila nadarkiiba ma guntamayo mar haddaan u guntamin kafaarana laguma yeelanayo hadduu ka tago wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam